mas-uuliyadda qofka muslimkaa ah diintiisa ka saaran waxaynu wada ogsoonnahay basharka ilaahay abuurtay subxaana wa tacaala waxaa loo soo diray risaaladii ugu dambeysay oo loogu soo dhiibay nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam si dalaalka ama baadida ay ku sugan yihiin looga saaro ilaahay subxaanah wa tacaalaa nebigiisa wuxuu u soo diray inuu rasuul yahay aakhirulambiyaana uu yahay waa nebi ka dambeeyaa jirin ilaa yowmi alqiyaamana risaaladiisu ay noqonayso ta jiraysa isagoo nebi moxamed maka jooga calayhi salaatu wasalaam oo aan xoolo wadan oo aan askar wadan oo aan dhaqaalo haysan aan dowladnimo haysan oo keliya ayaa ilaahay qur-aan ku soo dejiyey uu ku leeyahay qul yaa ayuha annaas innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica dadka waxaad ku tidhaahdaa ilaahay leeyay nebi maxamedow innii rasuulu ilaykum jamiica caalamka waxa ku nooloo dhanow rasuulkii ilaahay idiin soo diray baan ahay wax gacantiisa ku jiraana ma jiraan magaalada maka la yidhaahda ayuu joogaa dhaqaale ma wato dowladnimo ma wato askar ma wato malaa'ig dadka u soo qabqabanaysaa lama socoto miidiyahanaynu maanta haysaniyo waxaanay agtiisa ma yaalin haddana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu nebi maxamed ku leeyahy calayhi salaatu wasalaam qul dadka ku dheh yaa ayuhannaasu innii rasuulullaahi ilaykum jamiica wardadow ilaahay rasuulkiisii baan ahay dhammaantiin wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumanan soo dirin ba ilaahay yidhi inaanu dunida dhammaanteed kuugu naxariisanayno mooyaane tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waxaa wax barakeeya ma waxa weyn allaha subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyey furqaan addoonkiisii nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam liyakuuna lilcaalamiina nadira caalamkao dhan inuu noqdo wa uxiya ilaya hada alqur'aanu liyundirakum bihi waman balaq waxaad tidhaahdaa baa qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo cidda kale uu gaadhaba nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa macruufa ah inuu wakhti yar noolaa waxaa macruufa ah risaaladaasi inuu xambaarsanaa labaatan iyo saddex sano oo isagoo dhowriyo lixdan jira dhintay haddana qur-aanku wuxuu leeyahay dunidoo dhan adaa laguu diray yaa qaadaya markaa risaalada tan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagu intuu noolaa wuu dadaalay ilaa rabbi uuga markhaati kacay oo la leeyahay falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa ilaa rabbi uu ka leeyahay subxaana wa tacaala nebi maxamedow waxaad ku dhadhowdahay inaad naftaada halaagto dadku markay ku rumayn waayaan yacni dadaalka uu bixinayo iyo sida uu dadka hidaayada ula jecelyahay laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan yaa qaadaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu la hadlayay waxa uu u tilmaamayay waar ma soo gaadhsiiyey buu lahaa alaa hal ballaqtukum waar ma soo gaadhsiiyey markaasay ugu jawaabayeen oo ay lahaayeen haa waadna soo gaadhsiisay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlayabuu wuxuu lahaa carafa isagoo taagan allaahuma hal ballaqtu allaahuma fashhad ilaahayo waan gaadhsiiye markhaati ka ahow anugu kuwan baan raray oo faray inay risaalada xambaaraan oo dunida inta kala gaadhsiiyaan anigu ilaahayo waan gaadhsiiyey taasiyo markhaati ka ahow baa alla leeyahy subxaana wa tacaala saxaabadu markuu weydiiyey maydin gaadhsiiyeyna haa bay lahaayeen lwidaac markuu carafo sida ka lahaa masjidu khiif markuu joogayna nebigu wuxuu lahaa rubba mubalaqin muballaqin aw caamin saamic waxaa la arkaa mid la gaadhsiiyey inuu ka weelaynbato midii dhegaystay yacni wuxuu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in ay muhim tahay dadkii isaga la socday inay qaadaan risaalada tan oo dadka kala gaadhsiiyaan bale nebigu wuxuu ka gaadhsiiyey alayhi salaatu wasalaam xad uu u tilmaamo maalan khaybar ghaswatu khaybar dagaalkuu nebigu yuhuudda la galay ee meesha khaybar la ydhaahdo ay ku darireen khaybar waxaa ku yaalay qalcado ay nimanka yuhuudeed leeyihiin dabeetana waxaa adkaaday in la furto xusuuntaasi dhibbay ku noqotay in la furto markii maalme la wada uu dagaalkii guulaysan waayey buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam subaxii dambe waxaan u dhiibayaa raayada mid ilaah iyo rasuulkiisuba jecelyihi nebigu calayhi salaatu wasalaam raayat aljihaad wuxuu u dhiibay caliy bn abi aalib radia allahu canhu cali markuu nebigu la dardaarmayay nin ciidan wata oo hogaamiye ciidana biluqati alcasr yacni janan ciidan wata maxaad filaysaa inuu noqdo dardaaranka la siin lahaa yacnii maskaxda bini aadamkae caadigii waxay ka fakaraysaa dardaaranka la siinaya inuu noqdo uun sidii uu wax u jabin lahaa ama uu guulaysan lahaa ama dagaalkan uu u xoog badan lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi isagoo cali la dardaarmaya lan yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla wuxuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam qof qura in ilaahay gacantaada ku soo hanuuniyo ma aha inaad boqolaal askari ka disho ama meesha furata lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa mishanka iyo sababta loo dagaalamayaaba inay tahay in risaale la faafiyo inaan qofka muslimkii marnaba ilaabin hadafka uu socday ugu weyn oo ah inuu risaalada tan xambaaro oo misajkii xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala ee loogu talagalay bini aadamka dunida ku nooloo dhan inay mushkilaadkooda xalisho dunida dhib baa ka taagan dhib dagaal baa ka taagan dhib dhaqaalaa ka taagan dhib siyaasadeedbaa ka taagan dhib bulsheedbaa ka taagan dunidu mashaakil bay ciirciiraysaa mashaakilkan xalkiisiina ilaahay baa samada ka soo diray mushkilada dunidu la ciirciirayso rabbaa cirka wuxuu uga soo diray wixii lagu xalili lahaa nebiyullaahi muxamedna waa loo soo dhibay calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebi muxamedna saxaaba uu sii dhiibay saxaabadiisiina wuxuu kula dardaarmayaa laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxida in ilaahay qof qura kuu soo hanuuniyo oo gacantaada uu ku islaamo ayaa kaaga khayr badan buu nabigu leeyahy geela cascas min xumri nacam jamcu xamraa geela kiisa casaas carab markaasi maalka vaaliyoga ugu qaalisan lihi wuxuu ahaa geelaasi noloshooda ay ku salaysnayd geel cascas inaad heshaan buu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam waxa ka muhiimsan walidaalika baa xataa dagaalada islaamiga markay gaalo iyo muslimiin isdilaysay waxaa awalan lalahaa dadka waxaad dooran islaamnimada marka hore u sheega nabiyullaahi muxamed xadiidka bukhaari ku yaala wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam bucistu ila annaasi kaafa dadka dhammaantood baa la ii soo diray nebi maxamedna waxaynu ognahay maka iyo madiina iyo hareeraheeda inaanu dhaafin isagoo aan intaa dhaafin baa waxaa loo soo diray dunida dhammaanteed dunida dhammaanteed waxaa loogu soo diray waxa weeyaan kuwa rumeeya shaqada koowaad ee laga rabaa inay tahay inay diintan xambaaraan oo dadka intooda kala gaadhsiiyaan saxaabadii nebigu way xambaartay waxay gaadhsiiyeen umamkii kale taabiciintu way xambaareen waa sii wadeen lacalla maanta inta caalamulislaamiga lagu tilmaamo intiisa ugu badani waa intay saxaabadu diinta geysay iyo taabiciintii la socday waxaa muhimkii markaa wuxuu yahay oo isweydiin mudan futuuxaadkii islaamiga ama dhulkii badnaa ee ciidamada muslimiintii furteen waxaa ka muhiimsanaa ciidamadii culammada ahaa ee hoos socday ee diinta faafiyey waddan waad furan kartaa laakiin afkiisa iyo diintiisa askari ma bedelo dunidan muslimkaa waxaa diintooda bedelee gaadhsiiyey waxay ahaayeen jaxaafil min alculamaa dad culamo oo tiro badan oo saxaabo ah oo taabiciinah ayaa dadka kan diinta soo maanta se masaladaasi waxaad moodaa qofka muslimka ahi inuu dareenkaasi ka lumay maanta dunida bilyan iyo badh muslima ka badan baa dul saaran afartii qofe kastee muslimee dunida afartii qofe kastee bini aadame dunida dul jooga halbaa muslima baa la leeyahy haddaynu dareenkan qabnaa inaynu diinta xambaarro qof iyo saddex unbaa baynagu soo hagaagi dunida gebageedaba waliba inuu saddex islaamiyo dan aakare laguma rideen wax kalena laguma rideene sideeday muslim u noqon lahay haddii dareenku uu galo ummadda muslimka oo ah inay xambaaraan diinta tan oo ah wuxuu nebi moxamed baray calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii inay qaadaan oo diinta ummadda gaadhsiiyaan haddii dareenkaasi uu jiro waxa isweydiinta leh innagu inta imisaynu muslim ahayn saxaabadiisa diinta faafisay imisay muslim ahayd nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu marka u yimaadaan doctor cabdilwahaabi turayri baa wuxuu tilmaamayaa alcamalu liddiin qariinu lintimaa'i ilayhi buu ahaa buu leeyay diinta in loo shaqeeyo oo mas-uuliyaddaa si la dareemaa waxa ay ku xidhnayd inuu qofku islaamo uun yacnii mujarad uu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayuu wuxuu fahmayey inay fuushay xil ah inuu diinta tan xambaaro dadka kala gaarsiiyo wuxuu fahmayey inuu nebi moxamed wakiil ka yahay calayhi salaatu wasalaam ama uu safiir ka yahay wuxuu fahmayey xilkaasi intuu qaado inuu bashariyada inteeda kale u gudbiyo basharku inta badan tusaalayaashii wax ku fahmaan tusaalayaal kooban bixiyo magaalada maka waxaa ku talagalay inuu iska soo cimraysto casri jaahiliya waa la cimraysan jiray waayo xajka iyo cimrada iyo waa diintii nebi ibraahim ka tegey nin la yidhahdo tufayl ibnu camar idawsi tufayl ibnu camar qabiilka dawsa la yidhahdo ka dhashay oo yaman iyo xaggan degi jiray tufayl ibnu camar wuxuu ahaa nin gabyaa ah oo xakiim ah, oo oday u ah tolkii marka markuu ku soo socday ayaa dacaayadii badnaydee maka ka soo baxaysay ayaa raadaysay reer maki dacaayad iclaan caalamiya bay bixiyeen oo ah magaalada in nin waalani joogo ama uu joogo magaalada nin wax sexra oo afka hadduu kula gaadho adag reerkaagu waa kala tegaysaan dabeetana waxaan idhi buu yidhi ninkaa warkiisa haba dhegaysanine dhagaaba kasii furayso cod buu goosto labada dhagood buu sii furaysay iyadoo dhaguhii furaysay imaan soo galay buu leeyahy magaalada maka kadibna waxaansidhi buuhi war nin weynoo caqli loo garaadlabaa tahaye waxa san iyo waxa xunna waad kala garanaysaaye maad furta iska saarti oo hadduu ninkani wax wanaagsan sheegana waad arki waxun hadduu sheegana waad arkiye fartaan iska bixiyey buu yidhi dabeetana nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu diintu uu soo bandhigay wuu islaamo tufayl ibnu camar markuu islaamay wuxuu leeya ilaahay rasuulkiisiiyo haddaba idir hadda hadduu islaamay laakiin wuxuu dareemay in isna mas-uuliyadi fuushay hadda oo uu yahay shaqadatan inuu qaybtiisa qabto cilmi intuu dhigtay dee iyo shalay buu la joogay intan buu joogay laakiin wuxuu dareensan yahay mabda-ani inuu yahay mabda' loogu talagalay dunidoo dhan diinta tani wuxuu dareensan yahay inuu isna xilkaa xambaaro oo dadkii ka dambeeyey u gaadhsiiyo tolkiibuu dib ugu noqday dabeetana diintiibuu isna u soo bandhiga waa laga dhegaysan waaye wuu ku waday waday waday waa laga akhrisan waaye markii laga akhrisan waaye isma odhanin waar kuwani waa duul habaarqabayaale haddaba dantaada iska raaco dee adigu u sheegtay iyagaa diiday ee weli wuxuu tijaabinayaa mas-uuliyadii inay saaran tahay dabeetana nebi maxamed buu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam markuu u yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow daws way diideen ee waxaan kaa codsanayaa kaa baryayaa inaad habaarto ilaahay aad weydiisan nimankaa reer dows inuu inkaar ku rido balaaya ku dhacdo nabigu calayh salaatu wasalaam gacmuhu taagay markaa innagu waxaynu kobocnay xilli ducada ugu badan aynu maqal ay tahay ilaahay uu yuhuud iyo kristanka iyo gaalada halaag laakiin nebi moxamed aleyhi salaatu wasalaam markuu gacmaa taagay wuxuu ka bilaabay allaahuma hdi dawsan xadiidka bukhaari ku yaalla ilaahay ow reer dawsoo soo hanuuni maalina ma tidhaahdeen ilaah ingiriiskan hanuuni qof muslima ku ducaysay miyaa leedii ilaahu kuwan diinta ku dar qof yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha cirka u taagay ayuu wuxuu leeyahay allaahuma hdi dawsan ilaahay ilaahayow reer dows diinta bar oo ay hanuunaan oo diintu qalbigooda gashaa qufayl ibni camari dowsi dib buu u noqday haddana mar kale ayuu tijaabiyey inuu dadka diinta ugu yeedho wakhti yar kadib buu soo noqday isagoo wada toddobaatanayo siddeetanayo raga oo ay ka mid yihiin muslimiinta aad taqaaniin kuwa ugu macruufsan ninkaa inta yar nabi maxamed la joogay baa keenay bale xadiidka ugu badan ninka inaga soo gaadhay abaa hurayre ma wada taqaanayn soomaalida waxay dhahan kitaab abaa hurayre laga waayda kitaab maaha abaa hurayre doos tufayl ibnu camar idawsi baa keenay isagoo wada dabeetana abu hurayra wuxuu ku takhasusay inuu nebi maxamed saddex sannadood habeniya maalinba iska daba socdo meel la aanu qabanin uu galo dawraat mukahafa intensive courses oo three years ah saddex sannadood waanu meel la uga bixin habeen iyo maalinba inuu waxbarto oo u xifdiyo diinta tan shan kun oo wax ka dhodhow ama ka badan baa inaga soo gaadhay yacni waxaanu leenahay mas-uuliyaddu dareemay tufayl ibnu camar dawsi waxay keentay inay ku asaxdo xadiidkii nebiga maxay ahaa ruba mubalaqin aw caamin saamic waxaa la arkaa buu nebigu mid la gaadhsiiyey inuu ka weelayn badan yahay kii dhagaystay tufayl iyo abu hurayra yaa soo horreeyey tufayl maku ku islaama abu hurayrana ma wuxuu islaamay ghaswatu khaybar markii lagu sii socday sanadkii toddobaad ee hijiriyada meelahaasi haddana imisa maqasheen tufayl bnu camar xadiiii wariyey imisaad se abu hurayra maqashay xadiiii wariyay yacni waa qof dareemay inuu mas-uuliyad xambaaro waxaan leenahay ummaddii muslimiinta ee nabiga la noolayd calayhi salaatu wasalaam maalan abu dar alkhifaariy saxaabiga lo odhan jiray isagoo diinraadisu maka yimi waa ka sheeganaya inuu rubcul yahay inuu qofkii saddexa afraada islaama u yay culamaa alxadiid laakiin waxay leeyihin dad badanoo qarsoonoo ka horreeyay baa jira calaa kulli xaal wakhti aan islaamku macruuf ahayn maka soo galay isagoo diin raadinaya cali bn abi aalib uu la kulmay oo arkay ninkan qariibka ee magaalada jooga markuu weydiiyeyna wuu waramay warramay qadiyadu siday markaa xasaasiga u ahayd cali wuxuu ku yidhi idabagal dabeetana calaamad baan ku tusinayaa haddaad calaamadaasi aragto waxa weeyaan albaabkii nebi maxamed meeshuu joogay calayhi salaatu wasalaam waa khatar iska dhaaf yacni inaad nebi maxamed aragto la hadashaabaa dembiya oo lagugu dilaya marka wuxuu leeyahay haddii uu jaanis meesha ka jirana calaamad baan ku tusin oo waad soo geli haddii uu aanu meeshu ay miinaysan tahayna calaamad kale aan ku tusin oo waad dhaafi waad iska socon laba nin aan wada socon oo kale aynu iska dhigaynaa abi sidii abidar ku soo dabagalay dabeetana calaamad baa la tusiyey inuu nabigu u tegi karo nabi maxamed buu yimi caleyhi salaatu wasalaam diintuu nebigu usoo bandhigay markuu nebigu diinta usoo bandhigay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi waad aragtaa xaaladaanu ku noolay siday tay ilxaq biqowmik faidaa balaqaka duhuurii faatinii tolkaa qaba buu ku yidhi maka waad aragtaa duruufta qofka ila kulma in la tumayo qof kala daayo marka meeshii reerkiinu deganaa iska qabo oo nin reer bani khifaara marka aad maqasho inaan guulaystay uni kaalay buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam abadar waa ka soo noqday nebiga laakiin wuxuu dareemayaa in isna mas-uuliyada saaran tahay horta intaanad la gaadhin buu isidhi reer bani khifaar maad quraysh kaga dhex dhawaaqday tawxiidka intuu yimi naadigii quraysheedee kacbada agtiisa ahayd ayuu dhagaa isqabtay isagoo towxiidka ku dhawaaqaya dabeetana quraysh waaba yaabtay war muxuu aha wiilkan yare naadigii quraysheed waxaan kaga hadlayaa gacantaa loo qaado waa la tumay iyadoo la tumayaa waxaa ku soo baxay cabaas ibni cabdilmualib dabeetana wuxuu yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan may baa layidhi waa nin reer bani khifaara ee xaggee safarkiinu mari buu yidhi qurayshi baayac bay ahayd tijaaradoodu wixii xagga waqooyi ka yimaada iyo shaam iyo dhulkaasi oo dhan dhan bay soo mari jireen wixii indiya iyo dhanka ka yimaada ee xaggan yamaneed soo maraana waday soo mari jireen rixlata shitaa'i wa sayf laba safaroo midna xagaaga yimaadna midna winterka yimaadna bay lahaayeen oo tijaarada keena kan markaa shaam qabtaa waddada ay maraan ayuu qabiilkani degaa bani khifaar la yidhaahdaa caqligii mantiqii ay fahmaysay qurayshiba kula hadlaya wuxuu leeyahay xaggee dhaqaalihiinnu suu u doona dhaqaalihiinnu haddii nin reer bani khifaara aad dishaan marinkaa laydiin fadhiisane gacantaa laga qaaday markaa waa laskaga tegey abidaroo la tumay ismuu odhan iska tege wuxuu isyidhi war malaa shaqadii si fiican weli umaad gudan dhallinyarada waxbay ka xamaas badan tahay waa nin dhallinyaro ku celi buu yidhi berritadiibuima ku celiyey markaasa haddana la tumay cabaaskiibaa hadana ilaahay ku soo saaray war ninkan waa ninkii reer banu kafaar aad tumaysaanbaa waa iskaga tageen wuxuu is yidhi weli maahee ku celi maalin saddexaad buu haddana ku celiyey haddana waa la tumay abidar wuu iska tegey akhiiran tolkii buu diintii intii uu soo dhegaystay buu tolkii uula tegey wuxuu nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo nus wada qabiilka gebigiisiibaa nus isagoo wata haddana dibbuu u noqday wuxuu la yimi isagoo qabiilka nuskii kale iyo qabiil kaloo ilmaadeeriyiinoo aslan la ydhaahdo wada waa ka xadiidkii bukhaari nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam khifaar hafara allaahu laha reer bani khifaar ilaahay dembigooda ha dhaafa buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wa aslam saalamaha allah reer aslamna allaha nabadgeliyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku ducaynayay yacni waxay ahaayeen mas-uuliyadda wuxuu dareemayey qofku inuu islaamo oo waa shahaatu wuxuu dareemayey in xil diinta tan ka saarantay bal eh waxaa soo arooray inuu ragga badh nabigu calayhi salaatu wasalaam heshiis kula galayay wa calaa qowmikiinu lahaa ima kuwa islaamo nabiga heshiis la gelaya dabeetana toolkaana heshiiska u qaad buu nebigu lahaa waa kii dimaam alasdi wuxuu ahaa nin qoladan jinku dadka u galgaliya wax ku tuftufa dabeetana wuxuu maqlay nin waalan baa maka jooga ila dacaayadii way faaftay dacaayadda haddii miidiya laga tiro badiyo dee way faafaysaa xad baa la gaadhsiiyey dadkii carbeede kale ay u fahmaan nebi maxamed inuu nin waalan yahay yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun ta qur-aan kusoo haroorta wuxuu yidhi magaaladan soo galay dabeetana waxaan idhi buu yidhi war bal ninkan waalanaya sheegaysaan ii tilmaama waxbaan tuftufaaye bale waan wax ku akhriye waa intaasaa u caafimaadaaya nabi maxamed buu la raadinayaa inuu wax ku tufo magaaladaanima buu yidhi dabeetana nebiguu yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi maxamedo waxaan maqlay inaad xanuunsanayso aniguna dabayla waxbaan ku tufaa dee maxay kuula muuqataa inaan kugu tufo haddii adiga saa laguula dhaqmo maxaad samayn lahay inaad dagaalantaabay ku dhowaan lahay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyad buu xambaarsanaa ah inuu dadka diinta gaadhsiiyo walidaalika bu wuxuu bilaabay in alxamda lilaahi naxmaduh wanastaciinuh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wuxuu bilaabay khubat alxaaja taqaaniin uu dhegaystay dimaam alasdi dabeetna wuxuu idhi acidhaa calaya iigu celi mar kale markaasuu nebigu ku celiyey dabeetna wuxuu ku yidhi acidhaa calaya mar kale ku celi markaasuu mar saddexaad ku celiyey laba waxba culammadu way tilmaamaan haddii nin waalani kula hadlo oo wax akhriyo aad tidhaahda ku celi maxaad ka filaysaa de inu haddana meel kale ka baxo soo maaha ila midda waqsanaya nin waa aduu war akhriyo daldalo aad bal ku soo celi wixii aad tidhi uma badna inuu de ku celin karo haddana tidhaahdo ku soo celi waa marka labaade warkan uu sheegay maaha war uu yaqaanayba ninka kani warkii kaahinka iyo shacrada iyo gabayga iyo waxaa maaha waa war tawxiid iyo ilaahay mahadnaqiisa ka waramaya dabeetana wuu islaamay nebigu heshiis buu la galay bayca xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay baycada wuxuu nebigu kula galay waa calaa qowmi keligaa maahee adiga iyo qoomkaaba waxaan tan uga jeedaa un inaynu fahamno hal mas'alo oo ah maxaa dhacay ee saxaabadu dunidan aynu maanta ku nool lahay ee muslimku degan yahay ay diinta u gaadhsiiyeen waxay u gaadhsiiyeen baynu leenahay kow mas-uuliyad bay dareemayeen ka saaran kalimatu tawxiid marka uu ku dhawaaqo ma saxaabadii insiga ahaydoo qura maya xataa waa kuwii jinka ahaa oo jinkuna inuu dacwada xambaaray saynu u goran karnaa rabu samaawaati walardi baa ka waramay ilaahay wuxuu ka waramayaa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam jinkii u yimi ee islaamay markii ay islaameenba inayana dacwadaasi xambaareen oo ay gaadhsiiyeen maxay qoomamkii ka dambeeyey waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinn yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaluu ansitu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin falamaa qudiya way u yimaadeen markay u yimaadeen ansitu bay idhaahdeen war bal aamus aan la akhrinaye markay dhagaysteenna adimumant ilaahay wuxuu leeyahy falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin markuu nebigu dhammeeyey calayhi salaatu wasalaam warkii uu sheegay ee qur-aankii uu akhrinaya u dhagaysteen waxay ku laabteen tolkood iyagoo digaya oo maxay leh qaaluu yaa qowmanaa inna samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa tolkayo waxaanu maqalay kitaab soo degay kii nabi muuse gadaashi kitaab kaloo ka dambeeya baanu maqalay oo ku yeedhaya wixii nabi muuse uu wadayna sheegaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan ilaahay ka yidhahda yaa qowman ajiibu daaciy allah waaminuu bih tolkayo rumeeya yani waxaynu leenahay waxaa astaan ahayd mujarad qofku inuu ashahaato mujarad inuu tawxiidka qiraa inuu dareemayay mas-uuliyad inay ka saarantahay diintan inuu xambaaro qur-aanku wuxuu ina barayaa mas-uuliyaddani wakhti intee leg bay saaray wuxuu ina barayaa ambiyadu qaabkay u xambaareen inay ahayd inay shaqadan ahayd shaqo intay nool yihiin oo dhan wadiifat alcumr inay ahayd walidalik baa qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi nuux innii dacawtu qawmii leylan wanahaara nebi nuux oo leh waxaan dadka diinta ugu yeedhay toolkay habeen iyo maalinba wakhtigii maxaa soo hadhay habeen iyo maalinba waan yeedhayay buu leeyahy wuxuu kaloo nabi isagoo habeen iyo maalinba yeedhay ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamayay in la beeniyey hadana falam yazidhum ducaaya ilaa firaara qofka bini aadamka ahi wax yar dadka waxaa layidhi space ma jiro marka waxaa la doonayaa xoogay horay inaan loosoo eh, loo soo kala durko si walaalihiina banaanka taagtaagan ay boos yar baad u helaan masaajidkiiba calilini waa marka idinkoo raallia wax yar horay usoo yar eh, usoo sikada insha allah qofka bini haddii warkiisa la aqbalo nashiid buu noqdaa actifatu kasii qaadaa markaad dad u yeedhee wax sheegtee lagu aqbalo waxaad noqonaysaa qof nashiid ah. laakiin haddii lagu dhagooleeyo cidiba ku aqbali weydo biniaadamka waxaa lagu yaqaanaa inuu inta badan maxay inuu niyad jabo nebi nuux wuxuu leeyahay habeen iyo maalinba waxbaan sheegayey haddana wax sheegaygii wuxuu keensadun in layga sii cararo iyadoo sidaa looga sii cararayay ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inuu isku dayay usluub kasta oo bini aadam uu adeegsado oo wax loo sheego uma innii dacawtuhum jihaaran uma innii aclantu lahum wa asrartu lahum israara ilaahay buu le kor iyo hoos iyo faqid iyo nooc walba oo bini aadam wax loogu sheego waan isku dayay buu leeya inaan wax ugu sheego muddadu intay leekay qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alfa sanatin ilaa hamsiina caama shaqadaasi ah inuu maalin iyo habeenba waday usluub kasta oo wax loo sheegay inuu waxu sheegayey muddada uu waday time periodku warkaasi waday waxa weeyaan maxay sagaal boqol iyo konton sannadooduma sidaa waday buu leeyay innagu imisa inuu muslim ahay imisaadse dad diin ugu yaadha weli ma dareentay inaad muslim tahay inay xil ku saarayso inaad dadka diinta ugu yeedho mise waxaad salahayd aw fulaan baa magaalada jooga iyo sheekh cilaan wadaadaa jooga ama kan baa jooga dadkan hore waxaa simay aqoonin waxay yaqaaneen inay islaamaan walidaalik baa qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa ambiyadu dadka diinta waxay ugu yeedhayeen duruufta nololeede kasta ee lagu nooliyay qur-aanku wuxuu ka waramayaa nebi maxbuusa oo xabsi ku jira oo haddana isagoo la dulmiyey oo madluuma oo maxbuusa oo aan wadankiisii joogin oo meel aan laga garanayn jooga haddana inaanu marnaba hilmaamin oo ilaabin mas-uuliyadiin dadka ka saarantahay inuu diinta gaarsiiyo wa dakhala macahu sijna fatayaan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nabiyullaahi yuusuf laba wiil baa xabsiga la galay qaala axaduhumaa innii araani acsiru khamra midkood labadii wiil wuxuu yidhi waxaa layskay tusiyey riye yacni waxaan ku arkay isla anigii oo khamri casiraya ama khamri qooshaya ama majuujinaya ama wada ayaan arkay buu leeyahy kii labaadna wuxuu leeya iyadoo waxa la iskaga tusiyey iyadoo aan madaxa ku sido khubus kimis rodi jabati waxa anigoo madaxa ku sida ooshin bare ka dul nabi'na bitaawiilih inaa naraaka min almuxsiniin sharaxeeda nooga waran bay leeyihin noo fasir waxaanu ku arkaynaa dadka wanaagsan inaad ka mid tahay laba shayba u fiirso waxay weydiisanayaan inuu wax kordhiyo laakiin maxay u weydiisanayaan isagoo maxbuusa oo boqorku soo xidhay oo aan qabiilkan ka dhalan oo waxba la wadaagin oo wadankiisii joogin waxay u weydiisanayaan waxay leeyihiin qof muxsina baad waa qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaano qofka muslimka ahi waa samajiri waa muxsin waa qof wanaagga ka shaqeeya xataa qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi yuusuf boqorkii soo xidhaya gaalka ahaa markay u baahdeen aqoontiisii inuu ku caawiyey nabi yuusufoo xabsiga ku jira waa kii boqorku riyooday riyadii wax fasiran la waayey markii loo yimi muu odhanin war naga taga idinkaina xeday xabsi abaanu idinku jirna maa riyadiinana daba dhigay kuma odhanin wuu u fasiray wuu u sheegay wuxuu u dejiyo uga warramay khito shan iyo toban sanadooda ah oo dhaqaalaha wadanka lagu badbaadinaya gaal iyo muslima dhaqaalaha waddankan ay boqorkani xukumo qaabkii loo badbaadin lahaa buu uga warramay idan muxsin buu ahaa nebi yuusuf jaaniska markuu helay muxuu sameeyey qaala laa yaأtikuma طacaama turzaqaan ilaa nabatukuma bitaawiili wuxuu leeyahay awalan wuxuu tarkiisinayaa si fiican u rabaa inuu uga dhaadhiciyo inay meeshii ku habboonayd su-aasha in la weydiiyey inay yimaadeen wax raashinaydeen ma imanayaan buu yidhi ilaa iyo waan idin sheegayaa ta'wiilkiisa waliba wuxuu leeyahay daalikumaa mima callamanii rabbi arrinka kani wuxuu ka mid yahay in waxyaabaa rabbiga i baray dabeetana intaanu fasirin ayuu wuxuu ka waramay muhimaddii uu u noolaa oo ah dadka inuu towxiidka gaadhsiiyo inii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billahi wahum bilaakhirati kaafiruun wuxuu bilaabay intaanu waxba fasirin jaaniskaa yare loo baahday ayuu rabaa inuu dacwadiisa dhiibto waxaan ka imi buu yidhi duul aan ilaahay iyo aakhira toonan rumaysnayn watabactu millata aabaa'i ibraahim waxaanan raacay miladii iyo diintii aabbayaasha iyo nebi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub ay haysteen waana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nugu galladaystay oo ah inaanan ilaahay cidnaba ugu shirig yeelin kadib buu iyaga haddana su-aal weydiinaya wuxuu leeya yaa saaxiba iyo sijin a arbaabun mutafariquuna khayr am illaah alwaaxid alqahaar war labadan maxbuusow buu leeyahy ma rabbiyo badan in la caabudo abaa khayr badan mise allaha kelida ah subxaana wa tacaala markaasuu haddana wuxuu tilmaamaya waxay caabudi jireen inuu baail yahay maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum kadib wixii uu u noolaa oo ah inuu diinta dadka gaadhsiiyey markuu shaqadaa gutay ayuu wuxuu uga jawaabay su-aashoodii yaa saaxibaya sajin markaasuu u sheegay in midkoodna ama axadukumaa fa rabbahu khamra wa ama alaakharu fa markaasuu ka jawaabay su maxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay inaynu dareenno innagu innagoo xor ah oo dhaqaalo haysanaa oo wax walba haysanaa oo awoodna inaynu dadka diin u sheegno ayuunba afka layna xidhay oo inan rumaysnayn inaad mas-uuliyaddani ku saarantay aad rumaysantun adigu wallaahi haddaad shan salaadoodba tukatay oo soontay muslide ka koowaad baa tahay baad rumaysantay maahae nebi maxamed wuxuu leeya allahuma hal ballaqtu dadku lahawnbaad ku jirta ilaah waan gaadhsiiye markhaati ka ahaw waxaad ku jirtaa un dadka aakhiro lo odhanayo maxaa dadka kale ku samayseen ma gaadhsiiseen idinkuna ilan risaaladii ilaahay samada ka soo diree dad oo dhan loogu talagalay inta madmadowya carabta looguma talagelin bashar oo dhan baa loogu talagalay ayaad rumaysantahay oo sidaa haddana ma awoodid inaad deliver garaysid inaad dhiibtid ma awoodid waxau qur-aanku ina barayaa ambiyadu siday u dhaqmi jireen maalan ilahay wuxuu ka warramayaa nebi naftu ka baxayso laakiin aan shaqadaa ilaabin haddana am kuntum شhuhadاء id xadra yacquuba اlmowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi miyaad joogteen baa la leeyahy subxaana wa tacaala markii nebi yacquub geeridu ayuu timi nebi yacquub markay geeridu u timi maada facal muxuu sameeyey ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi markuu ku lahaabaa ilaahay leeyay caruurtiisii war aniga gadaashay maxaa caabudi doontaan yani wuxuu hubinayaa towxiidkii sida looga qaatay iyo diinta waxay ka yeelayaan carruurtiisu ma hubinayo ma weydiinayo xoolaha saa odhan doontaan iyo reeraha saa u dhiqi doontaan iyo maxaa qaban doontaan ee wuxuu weydiinayaa maxaa towxiidka ka samayn doontaan markaasaa waxay leeyihin waxaanu caabudi doonaa ilaaha kelidaa subxaana wa tacaala cidna ku lamaanayn mayno waxaynu ognahay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo intaa dacwo sheegaya haddana markay naftu kasii baxaysay weedhihii ugu dambeeyey uu lahaa waxaa ka mid a allah allah asalaa asalaa wamaa malakata iimaanukum nabigu calayhi salaatu wasalaam diin iyo dacwu ka dardaarmayay isagoo ay naftu kasii baxayso waxaa laga yaabaa dadka badhinay isu oo ma adigu ma cilmi badan baad le oo yaa cilmi kale ku weydiiyey towxiidka soo ma taqaanid waxa lagu islaamo kelimatu tawxiid iyo salaad iyo arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan qofka waxaa loo sheegayaa waa kaasi falsafad iyo cilmi kale looma akhrinayo waxaa loo akhrinayaa waa inuu islaamo waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaa afka aanan garanaynin qur-aanku wuxuu inooga waramayaa midaan dadka afgaranaynoo dadka islaamiyey sabab ugu ahaa inay islaamaan qof muslimoo shimbirka itaalyar maa jira qur-aanku wuxuu ka warramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto maca boqoradoodii ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa shimbir hudhud la ydhaahdo culammada soomaaliyeed waxay odhan jireen waa guuguule shimbirka hudhudka la ydhaha ama guuguulaha nebi sulaymaan ciidan badan buu watay afaf badanna wuu yaqaanay maalin maalmaa ka mid ah u ciidankiisii xaadiriyey buu wuxuu waayey guuguule ka mid ahaa ciidankiisii dabeetna wuxuu ihi guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman haddii kale in la cadaabo iyo in la gowraco mid midunbay noqon waa la ciqaabayaa guguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yidhi axadtu bimaa lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin nebi sulaymaanow axadtu bimaa lam tuxit bihi waraanad koobin baan soo koobay buu le aqoon baan hayaa war waxaan ka imi buu yidhi saba meesha la yidhaahdo waa yeman waxaanan ka keenay buu leeyahay naba yaqiina war dhab a ah baan kala imi saba waa maxay warku wadaa innii wajadtu imra'atan tamlikuhum waxaan soo helay buu leeyahay duul gabadhi xukunto wa utiyat min kulli shayin walaha carshun cadiim gabadhaasi wax kastoo boqortooye u baahnayd waa la siiyey kursi weyn oo sariir boqortooyana waa haysatay oo hadduu soo arkay dowlad meel ka dhisan maxaa ku jaban waa kan waxaa ku jaban wajadtuhaa wa qawmaha yasjuduuna lishams waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceedda caabuda ilaahay sokadii oo shaydaan uu jidkii alle ka weeciyey oo lunsan baa soo helay buu leeyahy wainahu bismi illaahi araxmaan raxiim anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiin waraaqa intaasi ku qorantay buu ihi qaad waraaqdii baa loo geeyay qisada maxaan uga jeedaa annatiija waa maxay qalat rabbi inii dalamtu nafsi wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi اlcaalamiin natiijadu waa maxay hudhud ayaa wuxuu sababay in ay boqortooyadani islaamto ay tidhaahdo innii dalamtu nafsii ilaahay ow naftayda waa dulmiyey wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi اlcaalamiin hudhudku shaqadu qabtay waa maxay wuxuu gartay isaga iyo qoladan inaanay safgaranaynin xataa hadduu tawxiidka u sheegi lahaa dan maxaa xal ah waxaa xal ah wuxuu dunida ku og yahay cid ay safgaranayaan oo iyay safgaranayaan qur-aanku waa ka tilmaamaya inuu nebi sulaymaan lahaa yaa ayuha ayuhannaasu cullimnaa mantiqa tayr nebi sulaymaan khudbadiisii waxaa ka mid ahayd dadow waxaa nala baray afshimbireedka nebi sulaymaan afshimbireedku yaqaanay hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo oo ah warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaadhsiiyo isagana afgaranaysa qoladanna afgaranaysa tawxiidkana sharxi karaysa qof muslimaa shaqadaa qaban karin maa jira xataa haddaanad afgaranaynin dadka daacaad noqon kartaa dadka diinta waad gaadhsiin kartaa maadaama shimbiriba uu ku guulaystay inuu bulsho dhan islaamiyo waxaan leenahay khti fi lcaqiida waxaa laga yaabaa inaas tidhaahdaan meesha culumaa joogto oo wadaadaa jooga o hebel iyo hebelbaa jooga oo dad diinta sheegaya jooga war waxaa mas-uuliyaddu kuma dhacdo waayo qur-aanku wuxuu ka waramayaa magaalo saddex rasuul diiday saddex rasuul magaalo diiday oo haddana nimaan saddexda rasuulba ahayn uu diin sheegayo wadrib lahu maalan asxaab alqarya id jaaha اlmursaluun dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyahy wa tacaala tusaale uga dhigtaa magaaladii saddexda rusul ay imaadeen id arsalnaa ilayhim itnayn fakadabuuhuma facazazna bihaaliثin faqaaluu inaa ilaykum mursaluun qaaluu maa antum ilaa basharu mila ilaahay wuxuu ka waramayaa subxaana wa tacaala magaalaa rasuul loo diray markaasay beenisay markaasaa mid kale loo diray markaasay beenisay markaasaa mid saddexaad loo diray haddaad soo gasho magaalo saddex rasuul diiday maxaad samayn lahayd rusushani ama nebi kale ha soo diro mundiriin ha ahaadaan saa mufasiriinta qaar qabaan ama rusul dhaba ha ahaadaanoo xagga rabbi ka timi magaalo saddex caalim oo kaa waaweyn ay joogaan oo saddexdaba la diiday ama saddex rasuuloo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhagaysan waayo haddaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd halka yaabaanas tirahda shaqadii rusushaba laga diiday adiga maxaa kuu yaalla laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimkii siduu yahay wa jaaءa min aqsa اlmadiinati rajulu yascى qaala yaa qowmi itabcu اlmursaliin itabicuu man laa yasalkum ajra wahum muhtaduun ibnu hubayra wasiirkii la odhan jiray caalimka haba wuxuu leeyahy qisadan yaabkeeda waxaa ka mida buu yidhi ninkan markii alla sifaynayey laguma sifaynin nin cilmile ama waxba laguma sheegin waxa lagu sheego qura maxay wajaa rajul inuu yimi xaggee ka yimi wajaa min aqsa almadiinati rajul kow waxa la tilmaamay mu ahay nin xaadiroo meelahan culammada ama rususha lagu diiday joogee magaalada dacalkeedu joogay aqsa almadiina buu ka yimi wuxuu kaloo qur-aanku tilmaamaya yasca warku markii uu soo gaadhay in rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya laleeyo rooraya oo rabo shaqada inuu dhaqso qabto markuu yimina muxuu sameeyey yaa qowm ittabicu lmursaliin buu leeyay janbi rusul buu ka hadlaya wuxuu leeya yaa qowm ittabicu lmursaliin waar tolkayow rasuullada raaca waayo laba sababoodba ku raaca buu leeyahy ittabicuu man laa yasalukum ajran raaca mid aan ajar idin weydiisanayn ajarku waa maxay waa mid aan magac maamuus lacag siyaasad waxba kaa doonaynin qofka bini aadamka ahi hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akrinayaa wax kaloo ku qoran oo aynayd danahaaga adigu dee wadato in adigu business uu kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin qur-aanku markuu rususha ka warramayo fii suurati shucaraa nebi kasta sloganiskay ambiyadu sideen ucbudullaha maa lakum min ilahin hayru baa ka mid ah. ilaahay keligii in la caabudo maxaa kaloo nebi kasta lalahaa kudhe dadka qul laa asalukum wax ajara idinma weydiisanaya ku baa lalahaa rusushaa waxaa la leeyahy hadda waa rasuulka ilaahay soo diray dadka waxaad u caddaysaan maa asalkum calayhi min ajir xoola idinkama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxaad raacdaan cid aan dan idinka lahayn inay diinta ilaahay idin gaadhsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wa hum muhtaduun iyagu hanuunsan qur-aanku wuxuu inooga waramayaa laba rasuul haddaynu kuwii hore xataa culamaba tafsiirka a qaadanno qur-aanku wuxuu ka waramayaa laba rasuul oo tolkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyey oo haddana la beeniyey oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeya war rususha hala raaco ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima nebi muuse iyo nabiyullaahi haaruun reer banu israiil baa loo soo diray reer banu israa'iil dulli iyo adoonsi bay ka soo saareen ilaahay subxaana wa tacaala bad buu u kala jeexay fircawn iyo kooxdii baa la halaagay laakiin waa halku ka bilaabmay jihaadku awal umma jihaad la faraa qoomkan bay ahaayeen waxaa lagu yidhi soo ma arkaysaan in ilaahay intaa soo halaagay haa idinka haddaba waxa idin saaran inaad jihaadsantaan oo bayt gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan idkhuluu alarda almuqadasati alatii kataba allahu lakum dhulka alla idiin qoray baa la gala waxay idhahdeen inagu geli hadii ay ka baxaan baanu gelaynaa markii lagu waxay idhaahdeen adiga iyo rabbigaa dagaalama adiga iyo rabbigaa nebi muuse u dagaalama ina huna qaaciduun annagu halkaanu sii fadhiyaynaaye fircoon ba ilaahay adaa u bariyo gacantaadaa lagu burburiyey qoladanna adigiiyo rabbigaa isku daya buu yidhi annagu waa sii joogaynaa laba rasuul baa la diiday markaasoo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay qur wuxuu ku sifaynayaa laba nin oo kale oo aan rasul ahayn oo waa maxay qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhima qaala rajulaan wax sifo oo kale lama socoto mujarad rajulaan baa lagu sifeeyey laakiin maxaa min aladiina yakhaafuun ancama allahu alayhima laba nin oo kuwa alle ka cabsanaya ka ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ku nicmaystay geysnimo iyo raganimo iyo kaladayg ayaa waxay ku yidhaahdeen idkhuluu calayhim lbaab faidaa dakhaltumuuhu fainakum haalibuun wacala allahi fatwakaluu in kuntum muminiin waar albaabka uga gala isku tuura madax madax u gala haddaa saa samaysaan ilan dhulka ilaahay baa idiin qorayo oo qur-aanka laydinku sheegaya qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa alardi alatii katab allah waxaa lagu yidhi qisadoo dhan waxaan uga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniye ka dhinac hadlaya waxaan kusoo koobayaa dariska dhammaantii nebi moxamed caleyh salaatu wasalaam goormaa rasuul laga dhigay markiise rasuul laga dhigay imisu xambaarsanaa iqra bismi rabbika aladii khalaq waa maxay waa nebinimadii rasuulnimadana culammadu waxay dhahdaa yaa ayuha almudahiru qum fa andir kac oo dig baa la yidhi kan isduuduubayo qum fa andir markii la yidhi cilmi intee leeg baa ku soo degay yani waxaynu odhan karnaa waxoogaagu ru'yada ku arkay iyo labada aayadoodee qur-aanabaa la tilmaamay waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaadhsiin karin ma jiro laakiin waxaa lagaa rabaa n waxaad garanaysa inaad gaadhsiiso nebigu wuxuu yihi balliquu cannii wala waaya balliquu maa shi'tum lama odhan balliquu cannii buu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam aniga wixii aan keenay dadkayga gaadhsiiya laakiin waxa uu keenay dadka la gaadhsiinaya waa maxay ma kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu hadda waa toddoba aayadood mid ka mid a ah faatixadana ha noqotee dadka gaadhsiin baa la yidhi idan waxaan kusoo koobayaa dariska kani dantan kaleeyoo dhammi waa hal mas'aloo ah war ma dareennaa mas-uuliyadda inay diintan mas-uuliyad inaga saarantahy oo inaga saarantahy inaynu hiil iyo hooba siinno oo inaga saarantahy inaynu faafinno oo nafteenna iyo gurigeena iyo qaraabadeenna iyo dadkaynoo dhow iyo basharka intiisa kaleba inaynu gaadhsiino waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nebiga iyo taabiciintiibaa iska xil saartay oo faafisay iminkana waxaa muslim oo dhan loo gumaystay ay u socon weyday innagaa isku koobnay oo waxba waynu sheegi weynay waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noolay siiba kuwiina kan gaalada dhex degani hadda cudurdaar bay aakhira idiin noqonaysaa gaalka lagu dhex joogi karo haddii aad diinta sheegtaan dacwada waxay ka mid tahay waxyaabaha banneeya in gaalka la dhex joogi karo haddii kale aakhiro joogistiinna xataa ina cudurdaar weydaan baan ka baqaya waa mas-uuliyadiinnii waa cudurdaarkiinnii waa dantiinnii waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican waayo qofka diinta soo gala wuxuu camal sameeyo o dhan in leeg baa ilahay adigana kuu qoraya haddaad midhuun islaamka ku darsato midhkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagugu qoraya mar hadda adugu toban toban salaadood ma tukan kartid laakiin haddaad toban ku darsato maalin kasta toban toban baad tukanaysaa haddaad rabto markaa in ajarkaagu bato oo aad aakhiro badbaado oo aad nebi maxamed safiir rasmiya ka noqoto ilaahay diintiisa hala faafiyo sal allahuma cala nabi muxamedi wala ali saxbi waslm noqonayo ugu horeyn waxaan jeclay inaan idin xasuusiyo albaabada ilaahay waa fur qof waliba oo muslimi horta yuu ka daalin inuu ilaahay baryo